خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد waxaynu in sha allahu tacaala waxaa ka odhan doonaa kelimaad mawduucii aynu xalaytoo masaajid kale kaga hadalnay qayb ka mid ah waxaynu xalay ka soo hadalnay dacwadda aayaad qur'aan oo waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin aayaddaas baynu mawduuca cinwaan uga dhignay waxaynu ka soo hadallay dacwadda ahamiyadda ay leedahay ahdaafta laga leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa oo dadka loogu yeedho waxaynu ka hadallay waxyaabaha qofka daaciga ah ee ilaahay diinkiisa ka shaqeeya waxyaabaha uu helayo ee ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu yaboohay diinka uu sheegay iyo fadaa'il adduuniya aakhiraba ah baynu wax ka soo sheegnay waxaan ka hadalnay haddii laga gaabiyo dacwadda iyo diinta ka shaqaynteeda waxyaabaha ka ratimaya ee dhacya baan ka hadalnay mafaasidda ka ratimaysa waxaynu ka hadalnay ka shaqaynta diintu inaanay qolo gaara lahayn ee ummadda islaamka oo dhan mas-uuliyaddu ay saaran tahay oo mas-uuliyatuljamiic ay tahay waxaynu ka hadalnay oo soo taabannay qawaacid ama usuul dhowr ah oo dacwaddan aan ka hadlayno muhimmad weyn u leh la doonaya lagu ilaaliyo meelahaasaynu soo marinay raggii joogay waa joogeen waxaynu ka wadanay caawa halkaas waxaynu ka hadli doonaa qofka daaciga ah ee hawshan isu xilqaamay inuu ka shaqeeyo tilmaamaha uu leeyahay wuxuun tilmaamaha laga rabaa in laga helo wax ka mid ah baynu insha allahu tacaala sheegi doonaa dacwadaasaa la socotaanba addacwa ila kitaabi wasunna calaa fahmi salaf saalix waxaa weeyaan waa muhimat rusul waa dacwaddii ambiyadu ay waday oo nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi loo soo dhiibay waana saynu sheegnay oo waa xil ummadoo dhan saaran weeyaan nebiyullaahi moxamed baana lagaga dayanayaa ee sida wax loo wadayo ama tilmaamaha laga doonayo qofka hawshan u qumaya in laga helo ayuha الnaasu اtaquu rabakm اladii khalaqakum min nafsi waaxida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد waxaynu in sha allahu tacaala waxaa ka odhan doonaa kelimaad mawduucii aynu xalaytoo masaajid kale kaga hadallay qayb ka mid ah aynu xalay ka soo hadallay dacwadda aayad qur'aan oo waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin aayaddaas baynu mawduuca cinwaan uga dhignay waxaynu ka soo hadallay dacwadda ahamiyadda ay leedahay ahdaafta laga leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa oo dadka loogu yeedho eh, waxaynu ka hadalnay eh, waxyaabaha qofka daaciga ah ee ilaahay diinkiisa ka shaqeeya waxyaabaha uu helayo ee ilaahay subxaana wa tacaala uu yaboohay diinka uu sheegay iyo fadaa'il adduuniya aakhiraba ah baynu wax ka soo sheegnay waxaan ka hadalnay eh, haddii laga gaabiyo dacwadda iyo diinta ka shaqaynteeda waxyaabaha ka ratimaya ee dhacaya waan ka hadallay mafaasidda ka ratimaysa waxaynu ka hadallay ka shaqaynta diintu inaanay qolo gaara lahayn ee ummadda islaamka oo dhan mas-uuliyaddu ay saaran tahay oo mas-uuliyatljameec ay tahay waxaynu ka hadallay oo soo taabannay qawaacid ama ama usuul dhowr ah oo dacwaddan aan ka hadlayno muhiimad weyn u leh la doonaya lagu ilaaliyo meelahaasaynu soo marinay raggii joogay waa joogeen waxaynu ka wadanay caawa halkaas waxaynu ka hadli doonaa qofka daaciga ah ee hawshan isu xilqaamay inuu ka shaqeeyo tilmaamaha uu leeyahay wuxuun tilmaamaha laga rabaa in laga helo wax ka mid ah baynu insha allahu tacaala sheegi doonaa dacwadaasaa la socotaanba addacwa ila alkitaabi wasunna calaa fahmi salaf الsaalix waxaa weeyaan Eh, waa muhimaة الrusul waa dacwaddii ambiyadu ay waday oo nebiy llaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi loo soo dhiibay waana eh, saynu sheegnay oo waa xil ummad oo dhan saaran weeyaan nebiy llaahi moxamed baana lagaga dayanayaa sida wax loo wadayo ama tilmaamaha laga doonayo qofka hawshan u qumaya in laga helo oo rasuulku isaga qudweyn ah laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswatun xasana ayuu alla yidhi subxaanaه wa tacaala eh, kulamaa aynu u dhowaano oo طabaqno eh, tilmaamaha fiican eh, diintu ina farayso iyo muwaasafaadka fiican ee la doonaya in laynaga helo kulamaa najaaxa iyo guusha dacwadda la gaadhayo oo ninkii hiraqal la odhan jiray boqorka ahaa markii abu sufyaan ay kulmeen oo ka waraystay nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxyaabaha uu la yimi iyo waxuu soo kordhiyey oo uu u warramay oo uu yidhi asnaamtii iyo wixii ilaahay kayrkii la caabudayey buu naga kaxeeyey oo diiday eh, runta ayuu ku hadlaa oo noola yimi in runta la sheego wafaaga iyo oofinta eh, ballamada oo la oofiyo ammaanada waxyaaba fara badanoo muwaasafaad fiican ah oo rasuulku la yimi markuu u sheegay ninkii boqorka ahaa oo diimihii hore wax ka yaqiinay odhaha macruuf oo xadiiska imaam bukhaari soo saaray kitaabadulwaxy ayaa wuxuu yidhi in kaana maa taquulu xaqan fasayamliku maa taxta qadamaya haatayn haddii aad eh, hadalkaa aad sheegaysaa eh, aad ku hadashay xaq hadduu yahay macnaha sidaa waxa idiin sheeg uu la yimi halkaa aan taaganahay buu qabsan doonaa oo la wareegi doona wayna dhacday hadalkii uu sheegay heraql run bay noqotay oo waa lagala wareegay waddanku haystay ninka qofka daaciga ah sifaadka muhimka ee laga doonaya in laga helo addaaciya ah, waa qofka diinta ku yeedhaya waa ismu faacil oo hadaasna mubaalaqon bay keenaysaa waa ninkaa ku hawlan shaqadan dacwadda oo nin kastoo inaga naga mid ah, ama qof kasta oo xilqaadaba waa laga rabaa dacwadda inuu ka shaqeeyo muwaasafaad lix qodob ah baynu insha allah fadhigan maanta ku ururin doonaa waxaa kow ka ah oo la doonaya inuu ku sifaysan yahay alikhlaas waxa uu qabanayo ee diinta ee dadka uu sheegayo ilaahay dartii inuu u sameeyo ayaa laga doonaya ikhlaaskuna waxaa la yidhahdaa waa xaqiiqada diinta diintan xaqiiqadeeda dhabnimadeedu waa ikhlaaska waa mafaatiixda iyo furayaasha dacwadda ambiyadu ay la yimaadeen wamaa umiruu ilaa liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu اddiin waa kaa lihi subxaana wa tacaala oo ilaahay in la caabudo oo loo khaalis yeelo diinta ayaa alla subxaana wa tacaala faray alaa lilaahi اddiin اlkhaalis faman kaana yarjuu liqaa'a rabbih falyacmal camala صaalixا walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada ikhlaaska macnihiisu waxaa weeyaan qofku inuu camalka uu samaynayo uu ka saafi yeelo wax kasta oo ka burinaya oo in wax kale uu daymoonayo dan kale uu ka leeyahay ay jirto ayaa markaa ikhlaasku noqonaya oo alla loo keliyeeyo waxaanaad samaynayso qasadka daacada wax sheegga wax jeedintaada waxaad ka shaqaynayso hadalkaaga waxaad qorshahaad ku jirta dhammaantiiba inaad ilaahay dartii uga jeeda ikhlaas la yidhaahdaa waxay dhahdeen ikhlaasku hadduu shay yar galo camal yar oo aan badnayn hadduu galo wax weyn buu ka dhigaa camal fara badan oo laga shaqeeyey hadduu ikhlaas ka maran yahayna waxaa weeyaan wax faa'iidaa ma keeno saa darteed baa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu ka warramay saxaabadii markay jihaadka ku jireen oo socod ay ku jiraan ragyow goobta aan maraynin laakiin qalbigoodu ku kuwan yahay inay meesha joogaan laakiin cudurdaarku u xayiray ayuu rasuulku sheegay inay la ajar yihiin ou leeyahay ina biاlmadiinati aqwaaman maa sirtum masiiran walaa qaطactum waadiyan ilaa kaanuu macakum waxaa jira rag madiino jooga oo meel kastoo maraysaan jeex kastoo aad goysaan ilaa kaanuu macakum waa macinay waa jiraan markaasaa rasuulku wuxuu waxay yidhahan yaa rasuul iyagoo madiino joogay nala jiraan qaala wahum bilmadiina xabasahum اlcudru waxaa xayiray waxaa weeye cudurdaarka oo waa dad curyaamiina waa dad xanuunsanaya waa dad markaa adugu aanay u suuroobin inay ka qayb qaataan socodka oo ku cabiraya ninkii wax nadimiina lahaa yaa raaxiliina ilbayt alcatiiqi laqad sirtum jusuuman wasirnaa naxnu arwaaxan inaa aqamnaa calaa cudrin wacan qadarii waman aqaama calaa cudrin faqad raaxa haddaa idinku socoteen oo jidhkiinni meesha marayo annaguna ruuxdaydii baa meesha maraysa maaha hadda suufiyada waan duulayaa ee yaquulunaya haada lima taragta salaata walam yaclamu annanii usalli bimakata taha qaadanin macnaha waxay leeyihiin wuxuu leeyahay waa idila jiraa oo mooralkaygaa weyn qalbigaygaa weyn waxaan rabnaa meesha yani tamar baana dhigtaye waynala soconnaa u marka waxaa weeyaan ikhlaasku macnahaasuu xambaarsan yahay wuxuu ka dhigayaa qofka inuu isagoo halkiisa jooga niyada fiican iyo ikhlaaska wax badan inuu ku helayo ikhlaaska waxaa la shardi wuxuu yahay camalka aqbalkiisa la aqbalo ayuu shardi u yahay oo labadii qodob ee wada taqaanin camalka saalixa shardiga u ahaa mid ka mida weeye oo rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi nin baa u yimi markaasaa wuxuu ku yidhi ara'ayta rajulan hazaa yaltamisu اlajra waاdikra rasuulka waxaad iga warantaa nin duulay oo doonaya ajarna waa rabaa magacna waa rabaa ninkaas waa libaax waa waa inay libaaxsan ka taabte geesnimada ninkaa xogaagana waa rabaa inaan weheshado duulaanka iyo ajarka iyo khayrkana waa rabaa marka maxaan leeyahay muxuu leeyahay ninkaasi laa shay'a lahu waxba male buu rasulku uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh faacaadaha alaaan saddex jeer buu ku celiyey markaasuu mar walba rasulku wuxuu odhanayay laa shay'a lahu waxba malaha wuxuu ku khatimay oo rasuulku yidhi ina allaha laa yaqbalu min alcamali إilaa maa kaana lahu khaalisan wاbtugiya bihi wajhu imaamu nasri baa xadidka wariy waana saxiixa ilaahay ma aqbala camal aan isaga dartii loola jeedin oon khaalis loo yeelin waa kii xadiisulqudsigu ahaa anugu ee waan ka deeqtoonahay in cid laliyo wadaajiyo ciddaa wax siinaysaana kale idinku siiya marka qodobkaas waa qodobka muhimka oo ninka daaciga ah ee diinta ilaahay faafinaya waa inuu ka madhnaadaa wax kasta oo dan ah maslaxa uu ku rabo khayrka uu sheegayo oo hadafkiiyo dantu inay ahaato ilaahay raalli ahaanshihiisa ilaahay inuu janno ka helo ilaahay maxaan ku dhahdaa inuu eh, badbaadiyo dantiisu inay intaa noqotaa la oo qaradkiisa aanu noqonin eh, ribix maadiya xoola aanu ku doonayn khayrka uu sheegayo oo magac iyo maamuus iyo milgatoona aanu ku rabin iyo cid u shaqee iyo ha lagu arko waxyaabahaasoo dhan agtiisa ma yaalin qaamuuskiisa waxaas kuma jiraan ilaahay dartii buu ujeedaa oo allah subxaanahu wa tacala maruu ka warramayey fadhiyada laysugu yimaado waxa ka ansaxaye laga ogol yahay laa khayra fii kafiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف nu'tiihi أجرا caظيima waa qofka u sameeya arrimahaas ilaahay darti sadaqaduu bixinayo macruufka iyo khayrku dadka u sheegayo waxyaabahaasoo dhan wuxuu uga jeedaa ibtiغaaءa marضaati الlah alla subxaanaه wataعaalى raalli ahaanshiisu dalbaya ilaahayna wuxuu yidhi fasوfa nu'tiihi أجرا caظيima waxaan siin doonaa abaal weyn waxa ilahay weynaan ku sheegay maxaad umalanaysa waa janna ilaahay subxana watacala u yawa waxaa rabaa marka qofka hawshan ku jira inuu is ilaaliyo oo waxyaabaha maqaasida faasidka uu iska ilaaliyo inuu ammaan doono in la ammaano uu rabo inuu doonayo mujtamac badan inay u soo ururaan oo waxyaabaha khatarta ah oo madaxtinimadu meelo badan bay gashaaba dadku waxay moodaan uun jagooyinka dawladnimo iyo jagooyinka la isku haysta arrintu inay tahay meelaa ugu khatarsanta wadaadnimada kasii daran qudheedu waa halis waa jaga halis ah oo culus waxay odhan jireen qolyaha eh, saaxibu minhaaj alqaasidiin yacni waxa aakhiru maa yakhruju ru'uusa sidiiqiin nimanka alla yaqaanka ah waxa u dambeeya madaxooda ka baxaa waxa weeye madaxtinimada meesha ayaan laguso kursiga ayaan lagu soo dhawaan agtiisa waa marka waa arrin khatar arrintani oo waxay u baahan tahay qofku marka inuu dagaal ku jira naftiisa oo inuu ku farxo qofku in dad badan u yimaado shay la diidan yahay maaha oo dad badan oo khayrkaaga dhegaysta oo waxaad dadka u sheegaysa dhagaystaa way fiican tahay laakiin waxaa kuu soo noqonaysa in lagu yidhaahdo oo sheikh hebel oo kale oo raggaaga oo isna khayrka ka shaqaynaya haddii intaasi lagu timaado in ka badani iyadoo qudheeso ku farxi maysid maxaku markaa meelahaasu noqonaya meesha markaa taabashada leh markaasaad is ogaanaysaad sax ma tahay mise weli waxbaa kaasi ah eh, ibnulqayim markuu ka hadlayay ikhlaaska wuxuu yidhi ahlu اlikhlaasi lilmacbuudi wاlmutaabaca hum ahlu iyaaka nacbudu xaqiiqatan dadka ikhlaaska ehelka u ah waxaa weeyaan iyo mutaabacada waa ahlu iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin oo wuxuu yidhi acmaashoodoo dhan waxaa weeye ilahay dartii oola jeedaan ilah baa iskale acmaalum kulluha lilah wa aqwaaluhum lilah wa caطaa'uhum lilah laa yuriiduuna bidalika min annaasi jazaءa walaa shukuura hadal dheero kitaabkiisa madaarij الsaalikiin uu kaga hadloo fiican baad u noqonaysa waxaa ka mid a marka calaamaadka lagu garanayo maxay tahay in qofkani ikhlaasu ku shaqaynayo camalkaagu inuu ikhlaas yahay masiiradan dacawigeed ku jirta khayrka ah inay ikhlaas kaa tahay arrintani wax calaamaadoo lagu garta arrintaasi ma jirtaa mise ma jirto wasaal isweydiinle haa waa jiraysaa oo qofkaa daaciga ee khayrka ka shaqaynaya waxaa aad iyo aad ugu weyn naxariis baa ku jirta qalbigiisa ummadduu u turayaa u naxayaa mar kastaba wuxuu rabaa ummaddu inay hagaagto waa ku faraxsan yahay haddii qof soo hagaago waa ka murugaysan yahay haddii dadku qaarkood xun yihiin waxaa gubaya markaa qallooca ummadda iyo leexsanaanta waxaa faraxa leh oo ku raaxaysanaya hagaaga ummadda marka waa qof naxariisanaya waayo rasuulka waxaa loo soo diray naxariis wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waa kaa la yidhi wa tacaala yacani waxaan kuu soo diray naxariis ummadda u tahay oo rasuulka wuxuu samaynaya salawaatu wasalaamu calayh aad buu ugu dadaalaya nimankan gaaladaa inay diinta soo galaan markaasaa qur-aanku meelo badan laleeyahy waad halaagaysaa naftaad u tur falacallaka baaqicun nafsaka calى aaaarihim in lam yuminuu bihada اxadiiث asafa waxaad yani u dhawaataa naftaad halaagto oo aad ku halaagto maxaan ku dhahdaa inay rumayn waaye diinta ilahi subxaana wa tacaala waa dadaalaya rasuulku salawatu ullahi wasalam aleyh ummadduu u naxariisanaya oo u naxayaa xumaay ku jirto oo wuxuu tusaale ku bixinayaa aniga iyo tusaalahay kuwaas waxay ka dhigan yihiin kamaali rajulin istawqada naaran nin dab shitay markuu dabkii shitay jacalat اdawaabu wاlfaraashu yaqacna fiih markaasaa waxyaa baalihii baalale iyo balanbaalis iyo wixii xasharaadkii baa ku daadanaya markaa isaguna wuu ka celinayaa iyana way ku daadanayaan xayawaankaa yaryar faana aakhidukum bixujazikum wa antum taqaxamuuna fiih xadidka imam bukhari soo saaray guntigaan idin hayaa idinkuna waa ku daadanaysaa naartii buu rasulku yuri salawatu ullahi wasalam alayh waa dadaalka uu ku bixinayo ummadda u naxayo oo u rabo ummaddu inay badbaado oo rasuulku salawaatu ullahi waslaa qudwa ah marka inaad saxan tahay hawlqabadkaagaa laga eegaya oo ilahay markuu rasuul ka wuxuu yihi laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayh maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waa rasuul yaani naftiinna ka ah, oo idinka idinka mid ah, oo ay dhibayso waxaa ku adag waxa maaragtay yaani waxaa dhibaya waxa aad ku jirtaan ayaa isagaa dhib ku ah oo uu ka murugaysan yahay wuxuu ku dadaalayaa hanuunkiinna iyo toosnaantiina waa ra'uuf waa raxiim waa tudhaya rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh caaishaa waraysanaysaa oo rasuulka wayd soo tidhi rasuulki ilaahadow maalintii uxud wixii ku soo gaadhay wax ka daran taariikhdaada ma ku soo marta ayay weydiisay xadidkaa sax bukhari uu ku sugan yahay markaasuu rasuulku yihi laqad laqiitu min qawmi kamaa laqiitu qawmkaagii waxaan kala kulmay waxaan kala kulmay yani wax laga sheekayn kara maha dhibkaagiisa markaasu wuxuu yidhi waxaa ka sii daraa buu yidhi oo isagoo markaa dee dareenka xagga miisaanka dacwadda iyo khayr sheegga iyo isaga aad ugu weyn ummaddu inay hagaagto waxa isaga jirkiisa soo gaadhay ka fakeri maayo wuxuu yidhi maalintii caqaba oo aan u soo bandhigay dacwadda oon dadkii la hadlay oo ay diideen oo lay qaadan waayey baan anigoo ka murugaysan dadka waxaan kala kulmay baan iska dhaqaaqay si laa shucuuriya ayuu dhaqaaqay falam astafiq ilaa wa ana biqarni acaalib qaarku wa ila soddon kilomitr bay ku dhowday ba masaafadaas muu jahay rasuulku socod uu maaragtay aad murugtiiya humuti haysay markaan halkaa marayay buu idhi fa rafactu ra'sii faidaa ana bisaxaabatin qad adallatnii kor baan ega mise daruur baa korkayga saaran oo jibriil baa ku sugan halka ah markaasuu i dhawaaqo wuxuu yidhi ilaahay qoomkaagii waxay kuu sameeyeen ee kugu jawaabeen wuu maqlay wuxuuna kuu soo diray malaggii buuraha arrinta adaa gacanta ku haya haddaad doonto in laga takhalluso nimanka kan talada kee oo ku soo dhawow markaasuu yidhi fanaadaanii malaku ljibaal baa i dhawaaqay fasallama calaya uma qaala ya muxamed faqaala dalika fii ma shiئta in shiئta an uطbiqa calayhim alakhshabayn yani arrinta adaa haysta haddaad rabto labadan buuroodba inaan dusha ka saarno adaa hawsha ay kuu markaasay muuqanaysaa naxariista rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasaa wuxuu leeyahay bal arjuu an yukhrija allahu min aslaabihim man yacbud allaha waxdah laa yushriku bihi shaya marka farahay laga qaado ilahay waxaan ka rajaynaya inuu dhabarkooda ka soo saaro kuwa hadda ay diidan ay hortaagan kuwa ilaahay subxaana wa tacaala keliga caabudaya waa naxariis iyo oo gaala abuu rabaa inay badbaadaan oo xun ka hadhaan xun islaam oo diintuna ay soo galaan waa kii lahaa faidaa raximta fa anta ummun aw abun haadaani fi dunyaa huma ruxamaa oo aabbiyo hooyin baa de naxariista lagu yaqaanaa marka waxaa weeyaan wuu naxariisan yahay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh calaamaddu way ku tusinaysaa qofku hadduu ummadda u turayo oo lexejeclahaasi ka hayso oo u dadaalayo waxaa la garanaya qofkaasi inuu yahay calaamad weyn oo ka muuqata ikhlaaskiisa waxaa ka mida ah calaamada ku tusinaysa in ikhlaaskii aad ku jirto alfaraxu bikulli kafaa'atin inuu ku farxo kafaa'o kasta oo ka muuqata saaxada dacwiga ah wax kastoo isku dayoo fiican oo wax muujinaya oo khayr ah waa hawshaadii oon cid kala hayso inaad ku farxda lagaa doonaya dacwaddii oo faafaysa oo manhajka ahlusunna oo faafaya oo cid kaleba gacanteeda ilahay ku hagaajiye markaad ku farxayso arrintaasi waa calaamad ku tusinaysa ikhlaas oo dee nasteex baa tahay waxaad ku baaqaysay baa hirgelaya arrintaa ku faraxeeda iyo ku raalli ahaanshaheeda iyo ka xumaansha la'aantu waxay keenaysaa in qofkaasi markaa uu daacadu yahay ee dacwaddu waday oo wuxuu leey jarir bn cabdillahi albajali baayactu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam calى nusxi likulli muslim imaam muslim baa soo saaray waxaan beeco kula galay inaan u naseexeeyo qof kasta rasuulka baan beeco kula galay inaan u naseexiyo qof kasta oo muslim ah waa waa hadaf weyn cid kasta inaan khayrka u sheego oo wanaagga u sheego waxa aan awoodu leeahay baan ku imam shaafici wuxuu odhan jiray wadidtu ana alkhalqa yatacallamuuna hada alcilm walaa yunsabu ilaya minhu shay yani waxaan jeclaan lahaa buuhi cilmigaygan inta la barto inaan waxbaba aniga layga nisbayn ee cilmi halkaa ku yaalo faafay oo laga faa'idaystay inuu noqdo waa waa dareenka ikhlaaska iyo daacadnimada waxaa ku weyn diinta faafideeda ee inuu muuqdo isagu ama uu soo baxo hebel la yidhaahdo magacyo loo bixiyo arrintaasi markaa agtiisa kuma weyna waxaase jirta dadka qaarkood oo laga yaabo markay arkaan nashaad xoog leh ama khayr aad u socda oo fiican oo dacwadah iyana laga yaabo hawsha inay ka shaqaynayaan inay ku jiradaan oo ka xanuunsadaan oo ah laga yaabo inay jecel yihiin qolyaha waxaa wadee khayrka ka shaqaynayaan in wuxuun ku dhacaan inay fashilmaan waxyaabaha qaraa'ibka ah ee saaxada islaamiga ka muuqatay ka mid tahay oo ibnuqayim raxmatullahi caley kitaabkiisa madaariju saalikiin buu wuxuu ka hadlaya dabaaciga basharka ee mashhad alkhalqi fi macsiya cinwaanka maruu ka hadlayey markaasaa wuxuu leeyahay wa min annaasi man abcuhu abcu khinziir dadka qaar baa dabcigood wuxuu yahay doofaarka dabcigiisa yamuru biayibaati falaa yalwi calayha wixii wanaag oo dhan jilleecay u leexan maayo faidaa qaama alinsaanu can rajiicihi qammahu wahaakada kaiiru min annaas hadduu qofku kortagiisa ka kacana wuu nadiifinayaa buu hi aaqaya waa doofaarkii buui wuxuu yidhi wahaakada kaiiru min annaas dad badan baa caynkaasoo yasmacu minka wayaraa min almaxaasin adcaafa almasaawi wanaag buu kugu arkayaa oo khayr samaynaysu u jeedaa oo laga yaabo xumaanta kaa dhacda ee kaa muuqata in adcaaf wanaaggeeda uu kaa arko falaa yaxfaduhaa walaa yanquluhaa walaa tunaasibhu xifdin maayo ilaalin maayo jaleeci maayo faidaa ra'aa saqطatan aw kalimatan cawraa wajada bugyatahu fajacalaha faakihatahu hadduu in yaroo ceeba ku arko in yaroo qalindaaroo ku helay qof bani aadani waa ka dhacaya waxaa weeye asradaa yar buu eeganayaadoo maanta horan marka haynaya maogta kaas wuxuu yidhi qolaas waxay samaysay maanta kaas ku faakaysanaya buui waa kii lahaa ninkii in yasmacuu zallatan taaruu biha faraxan minii wamaa calimuu min saalixin dafinuu sumun idaa samicuu khayran dukirtu bihi wain dukurtu bisuu'in cindahum adinu markay maqlaan wax yaroo iga dhaco zalla'ana wuxuu ihi farax bay la rayrayaan la boodboodaan haddii wax wanaaga uga maqlaan way qariyaan way ka dhagaalaayihiin khayrka agtooda laga sheega lagu xuso waa wanaaga hadday xumaan maqlaanna waa maqlayaan taas dhagaa u furan buuli marka dad noocaas waa jiraan oo markaa waa baydhsan yihin dadkaas lakin waxaan rabaa qofka daaciga ee muslimka ah ma eegayo markaa ummadda waxyaaba khaladaadka yara dhacdhacaya ee ducaadda ee xaggeeda jaleeci maayo wixii aan markaa ahayn wax khilaafsan sharciga khilaafsanayn oo yan hadda raba waddada in lagu hagaajiyo waxaa ka mid ah muwaasafaadka la doonayo in laga helo daaciga alcilm in cilmigii uu diintu ku baaqiyay inuu barto oo ninka daacigaa ah, waa inuu cagaada ku taagan yahay oo aqoon leeyahay oo dacwaddu haddii aanay cilmi ku salaysnayn oo aqoonteedii aanu qofku lahayn oo jahli ay ku socoto indhuhu ka tuuraya wax badan baad kharibaysaa adigoo isla waxhagaaji baad wax kharibaysaa eh, khayrkuna wuxuu ku jiraa ama diintan waxaa asalkeedu yahay inaad iyadii garanayso markaad intaadan sheegin wax inaad garanaysa man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin waa ka alla yidhi subxaanahu wa tacaala marka cilmigu waa faanuuska dacwadda faanuuska ilayskaa ama laambaddaa daarmaysaa waxaa weeye waa waa cilmiga marka cilmigu waa nuurka dacwadda ka lagu ifinaya wey oo ibnuqayim kitaabkiisa miftaaxu daar sacaada oo aad ugaga hadla cilmiga ayaa wuxuu yidhi إذا كانت الدعوة أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه hadday noqotay maqaamaadka qofka uu maraya meelaha ugu fiican dacwadu ay tahay waxa weeyaan si kale lagu heli maayo in cilmi lala yimaado mooyaane marka cilmigu waa shay daruuriya qofku inuu diinta ilaahay barto si maxaan ku dhahdaa uu noqdo in dadka u faa'iideeyo oo wax tara ibnu xajar markuu ka hadlayay cilmiga wuxuu yidhi ina alcilma sharط fii صaxaةi اlqowli wاlcamal cilmigu wuxuu shardi u yahay ansixitaanka qowlka dee waa ka ayaddu ay faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidembika marka cilmigu wuxuu shardi u yahay qowlkani inuu maxaanku dha ansaxo iyo camalkao dhammi cilmi baa loo shardinaya aqoon waa in waxaana ay itibaac yihiin oo ay sharci saxa yihiin oo aqoonteediiy cilmigeedii ay itibaacay meesha tahay la doonaya oo falaa yuctabaraani ilaa bihi fahuwa mutaqadimun calayhima marka qowlka iyo camalka waxaa ka horaynaya cilmigaa ka horaynaya imaamu shaafici maruu radinayey nimanka mutakalimiinta la yidhaahdo kuwa had iyo goor ku mashquulsan waxyaabaha kalaamka ah ee maaragtay ka baydhay dariiqii manhajka ahlusunna waljamaaca ayaa wuxuu lahaa kullu اlculuumi siwa اlqur'aani mashغalaة إila اlxadiiثa waila اlfiqha fi اddiini alcilmu ma kana fiihi qaala xadaثana wma siwa daka waswaasu shayaaطiin oo markaa kitaabka iyo sunnaha iyo fahamka laga qaadanayo Eh, wixii kale oo markaa dee culumtii u shaqaynaysa ka hadli maaye kuwa u maagaya waa cilmiga mutakalimiintu ka hadlaya oo markaa waswas shaytan wuxuu ku leeyahay waa kuwa marka cilmiga sharcigaabaa loo jeedaa barashadiisu waxa weeyaan ninka daaciga waxa laga doonaya weeyaan oo cumar bkhataab wuxuu odhan jiray tacalamuu qabla an tusawaduu iyo wa bacda an tusawaduuna bukhaari yidhi intaan laydinka dhigin madax oo idinaan xil qaadin waxa weeye cilmiga barta eh, bukhaarina wuxuu ku daray marka kale xitaa aad madax noqotaan ee xilqa haddaan ee weynaad ama daa noqotaan ama aad maxaan ku dhahdaa xilqa haddaanba waa inaad cilmigii barataan saas darteed baa salafku rag waaweyn oo saxaabada ka mid odayaala yaa diinta baran jiray oo diintu ma laha markaa barashadeedu xilligu aan ma laha aayadda markaa labadaa qodoba daliilka ah ee marjica u noqon kartaa ikhlaaska iyo cilmiga waa hadalka allah uu leeyahy qul haadihi sabiilii adcuu ila اllaahi calىa basiira ana waman itabacanii wasubxaana allah wamaa ana min almushrikiin oo allah baa qur-aanka rasuulku wuxuu ku leeyahay waxaad tidhaahdaa kani waa jidkaygi waa kan jidkaygi adcuu ila allah dadka waxaan ugu yeedhayaa allah waa ikhlaaska allah baan dadka ugu yeedhay naftayda ugu yeedhi maayo cid kale ugu yeedhi maayo allah baan ugu yeedhaya ikhlaaska baan ka dhalanaya halka calaa basiiratin ana waman itabacanii oo waxaan ku yeedhayaa calaa basiira wa calaa cilmin wa yaqiinin wa burhaanin wa xuja ayaan ku yeedhi aniga iyo ciddii raacday oo waman itabacani waxaa soo gelayaa khalqigii ka dambeeya nebiyullaahi moxamed dhammaantood marka waxaa weeyaan basiiradaasi waa min aclaa darajaati alcilmi bay yidhaahdaan darajaadka cilmiga meesha ugu sarraysa sida ibnuqayim raxmatullaahi caleyh kitaabkiisa madaarij saalikiin mujalladka saddexaad safadda saddex boqol lixiyo konton buu kaga hadlay aclaa darajaati alcilmi albasiira marka waa aragti dheeraad ah qofku markaa waa inuu aragti dheeraada u leeyahay qofkan daacigaahi waxa uu ku yeedhayo diinta garashaydii ah waxna dadka u sheegayso waa inaad barataa waa qodob oo usuusha waaweyn tawxiidkii caqiidadii sunnihii maxaan ku diinta dhammaanteedba barasheeda lagaa rabaa oo qof walba markaa dee inta uu ka uu ka yaqaano buu ku khasban yahay inuu sheego waxaadan garanayna cidda taqaan baad u celinaysaa allaama cabdilcaziz bin baas markuu ku hadlay mawduuca wuxuu yidhi ashay aladi yudcaa ilayh ويجب عlى الدuعاaةi أn yuوضixuuه للناas كama أوضaxahu الرuسل عalayهim السلام fahuwa dacwaة ilى صراaط مستaqيم shayga dadka loogu yeedhayo oo ducaadda waajib ku ah inay ummadda u caddeeyaan waxaa weeyaan kii rusushu caddaysadoo waa طariiqa mustaqiimka wahuwa الإسلام wahuwa diin الlahi الحaq hada huwa maxalu dacوة dacwaddu meeshay ka hadlaysaa waa meeshaas buuri marka waxa weeyaan waa in basiiro loo leeyahay dadka waxa ee cidda loo yeedhayo wax loo sheegayo qudheeda waa in xogteeda la hayaa oo fiqhulwaaqica ama fiqhulxaal yani dadka aad la khitaabayso ee aad u sheegaysa wax maxaa ka qaldan maxaa u saxan xaggee wax u marayaan xaggey ka liigayaan macaasida ku badani maxay tahay waxa u toosan maxay yihiin oo la raba in la toosiyo lagu ayido waxa ka qaldan la saxaya maxay tahay arrintaasi waa muhim oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markuu diray mucaad ibnu jabal oo yaman u diray wuxuu u sheegay meeshaa waxa yaalla waxaad u tegi doontaa qawman ahla kitaab oo uu sheegay ahlukitaab baa kaa horeeya nimankii halka joogay reer makaa maaha waa niman aqoon leh wax garanaya ee waxaad ugu yeedha ha ahaado u horeeya kelimatu laa ilaaha ila allah waxaa la rabaa inaa aqoon loo yeesho oo qofka daaciga ahi marka cilmiga laga hadlayo baabkiisa fii kayfiyati dacwa oo waa cilmi dhanoo la barto asaaliibta dacwadda iyo waa fani dhan oo u baahan in si fiican loo barto waxa weeyaan oo kutub iyo mu'alafaad badan laga qoray ilahay wuxuu leey udcu ilaa sabiili rabbik bilxikma wاlmawcidati اlxasana wajaadilhum bilatii axsan marka kayfiyadda iyo asaaliibta aad dadka diinta u gaadhsiinayso waa inaad barataa oo qofku aqoon u leeyahay oo si fiican ugu tafanunaa si wanaagsan oo adduunkan nin waliba wixis ayuu badaacadiisa wuxuu nimbaceesaanti ceelkeen nin waliba badaacadiisa ayuu bannaanka soo dhigaya kii taajirka ahaa wuxuu tarwiijinayaa nooca uu ka ganacsado ayuu wuxuu u samaysanayaa suuqyo iyo cid maarata u hirgaysiya iclaanaad iyo qaab u sameeyaa ninka daaciga waxaa laga rabaa isaga qudhiisu eh, manhajka markuu faafinayo sida ugu wanaagsan wixii mashruucay diintu ogoshahay inuu isticmaalo oo maaragtay si fiican ummadda u gaadhsiiye xaqa sifada labaad waxay tahay ama saddexaadba dheh waxaa weeyaan sifatu aalia asabr waxaa laga rabaa ninka daaciga ah inuu sabir la yimaado oo sabirku shakhsiyadda daaciga ah waxyaabaha uu ku taagan yahay si uu dacwaddii u hirgeliyo waxa weeye shay lagama maarmaan ah noloshaadoo dhan baa sabir u baahan waxaa uga sii baahi badan diinta aad faafinayso oo ibnuqayim sheekhiisibu wuxuu ka soo guurinaya uu leeyahay biالصabri wاlyaqiini tunaalu اlimaamaةu fi اddiin markaasu wuxuu akhriyey wajacalnaa minhum أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صبر لا صبر يقين لبدا قضب waxaa lagu gaarayaa hogaanka diinta oo qofku qof rabbaaniya oo umada diinta ku haga uu noqdo labada qodob baa lagu xaqiijinaya markaas aayada akhri waxa markaa loo baahan yahay dadaal xoog leh oo sabir in lala yimaado mutanabi beydkiisii kastoo lagu haysto wuxuu ilaa walaal mashaqatu saad الناaس كuلهm الjuud يفقir والاقdaaم qataalu marka qof walba de iskaga soo boodi lahaa haddaan sabir iyo تadxiya iyo juhuud badan qofka aanu bixinin qof wale wuxuu iska noqon lahaa qof maaragtay habar waliba kusoo boodi lahay marka waxa weeyaan waxay u baahanaysaa marka waxa la sabr in la yimaado sabirkaas nawaaxi baynu ka eegaynaa dhowr sabirku wuxuu ku bilaabanayaa الصabر عalىa mashaaqi الdacwaةi ilى inuu qofku ku sabro hawlaha kaga imanaya dacwaddatan oo dacwaddu waa mashruuc dhan weeyaan waa mas-uuliyad dhan qofkani wuxuu ku hawlan yahay inuu ummadda badbaadiyo oo waa wacdinaya oo kitaab buu akhriyaya oo waxaa weeyaan fataawo ayuu u sheegaya oo wuxuu rabaa inuu saxo waa haw dhan bulsho dhan baa lala khitaabaya bani aadam ah bani aadamkana dee waa waxaa weeye macsuum maaha oo malaa'ig maaha marka waxaa weeyaan hawl badan baa meesha ka jiraysa waxay u baahan tahay markaa qofkii muslimka ahaa ee hawshan soo hilqaamay ee daaciga ahaa inuu naftiisa sabirka baro waman yatasabar yusabiru اllah wamaa ucطiya axadu caطaءa khayra wawsaca min aلsabr ayuu rasuulku yihi qofkii isa sabirsiiya ilahay wuu sabirsiinaya sabir ku baraya oo waa la ogolaysiinaya deeq qof la siiyo oo ka fiicani ma jiro waxa la yhaha sabirka marka sabirku waa ka lagu gaadhayo waxqabadka iyo ummadda in wixii madhabkii manhajkii la waday la gaadhsiiyo oo si fiican u qaato sabir baa lagu gaadhaya wuxuu yidhi luqmaan markuu wiilkiis la dardaarmayey yaa bunaya aqim الصalaaة وأmur bاlmacruuf wanha can اlmunkar واصbir calىa maa asaabak ina dalika min casmi اlumuur salaada og buu yidhi macruufka iyo khayrkana dadka u sheeg xumaana ka reeb wasbir calaa maa asaabak oo mar haddii laga shaqeeyo khayr oo ummadda wax loo sheegayo oo xumaha laga saxayo oo wanaaggii la farayo waxaa weeya idi cidi ku ogolaan maysa inaad si hawl yar isaga fadhido waa laguu soo maqan yahay cid kastaa kugu soo maqan mid kuu dhow iyo mid kaa dheer waxay u baahanaysaa marka xaaladdaas sabir buu yidhi sabirkaasu faraya marka eh, mashaaqa ama dhibka ee eh, imanaysaa wujuuh dhowray ka imanaysaa waxay ka iman kartaa o eh, icraadka ka imanaya dadka diinta loo sheegayo waxaa dhici karta ninkii daacigaha hawsha markuu bilaabo inuu dadba waayo oo loo soo fadhiisan waayo oo loo soo joogsan waayo talow maxaad yeeli wadaado markaa waxaad leedahay mar haddii la waayey waan iska huleelaa iskaga taga miyaa soo ma waxay u baahanaysaa sabir in loo adkaysto oo la dulqaato oo qof haddaad hesho qofka aad la hadasho cid aad la hadli karta intaad helayso qof allah ka dhig ama labaa ka dhige waa inaad dulqaata waxaa inoogu tusaalaa nabiyullaahi nuux calayhi salaam sagaal boqol iyo konton sannadood buu hadlayaa oo ummaddii diinta ugu sheegaya rabbi inii dacawtu qawmii layla wanahaara falam yazidhum ducaaya ilaa firaara wainii kulamaa dacawtuhum litagfira lahum jacaluu asaabicahum fii aadaanihim waاstagshaw iyaabahum waasaruu wastakbaruu istikbaara waa waa shay cajiib ah yani nebiy llahi nuuxs u sabrayo sagaal boqol habeen iyo maalin baan la hadlay buu i xilli ma dhaafin habeen iyo maalinba wan lahadla waxay ka sii kororsadeen buuxle carab iyay dhagaha faraha gashadaan waa meeshii u dambaysay dhagays hadii la faraha dhagaha la gashado oo mara laysku duuduubo saan warkaagaba loo maqal waa meel adag weeyaan markaas haddana wuxuu leeyahay in uu nucnuuciyo xitaa asaaliibta la khitaabka aclantu lahum wa asrartu lahum israar mar waa kor buu u qaadaya mar qaar buu la faqaya oo la canshaqaya waa gaargaar buu u sheegaya intaasoon haddana waxaa weeyaan may dhegaysanoo may maqlin juhuudda intaa leeg ee nebiyulaahi nuux u bixiyey oo kun sano konton la ah xasiladii maxay noqotay wamaa aamana macahu ilaa qaliil wax yar baa rumeey baa wax yar markaasaa riwaayaadka u badiyey waxay idhaahdeen waa dhowr iyo siddeetan xasiladii nabiyullahi nuux sagaal boqol konton sano doonta waa sabir halkaa sabir baa laga qaadanaya iyo dulqaadii adkaysi in loo adkaysada dacwada iyo diinta baafinteeda oo wuxuu rasuulku inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu maalinta qiyaamaha imanayo nebi waxoogaa tumbul koox wata majmuuco la socoto wayaatii annabiyu wamacahu rajul aw rajulaan nebi baa iman doona hal nin wata ama laba nin wata wayaatii nabiyu walaysa macahu axad waxaa iman doona nebi aan waxba wadan marka adiga inaad dad soo saarto oo ilaahay gacantaada wax ku barakeeyo dad soo baxaan waxa weeye waxaad ku khasban tahay maaha adiga awoodaada maaha adigase waxaa lagaa rabaa dhaqdhaqaaqi iyo inaadan ku bakaylin khayrka sheegistiisa inaadan ka gaabin oo aadan ka gaabin oo ka habsaamin dawrka lagaa raba waa caynkaas marka jaanibka waxaa la doonayaa qofku inaanu ka habsaamin nin wadaadaa waa magaalad aan ku ogeyn dacwo wadeegu iska daay war maxaa ku dhacay cidiba kitaabada iman mayso cidiba soo xaadir mayso oo maxaad rabtaa war nin haddaad heshay nin ma wey qof kale ma weydi marka haddaadan de mar haddaan majmuuc badan helin oo markaasaa fadhiista saa ku har u fadhidaa moorkaaba kaa jabay miya maxay tahay waxaas qof haddaad hesho qofka ku wada oo mid labaad baa iman doonaa oo mid saddexaad baa iman doonaa oo way iska tegi doontaa inta badan haddii ilahay e, maarata u qoray wax marka waxaan rabaa qofku daacigaahi inaanu marnaba isagu shaqadiisu mar walba way soconaysaa waxaa ka mid a jawaanibta sabirka adaaga iyo dhibka kaaga imanaya bulshada mujtamaca diinta la gaadhsiinayo ama hadal xun dheh ama ficilba dheh wixii ku imanaya inuu u sabro ayaa qofka daacigaa laga doonaya oo nebiyu llaahi maxamed baa fakan waaye aduu ma iska fadhida ma rabtaa ina iska ka maaragtay waxaa kuu furaashan eh, maxariir baa lagu furaashay adiga nebiyu llahi maxamed ale waa saaxir waa majnuun waa kaahin yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru innaka lamajnuun waxaa doontaa lagula hadlay oo waa la gacan qaaday oo waa la caayey oo waa la afxumeeyey wax walba lagu samey nebiyu llahi maxamed salawatu ullahi wasalaamu calayh markaa khayrka aad ka shaqaynaysaad ku jirto waa lagaa hor imanaya waana lagugu imtixaamayaa bulshada iyo dadkaba latublawunna fii amwaalikum wa anfusikum walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa min aladiina ashrakuu adan kaiira wain tasbiruu watattaquu faina dalika min casmi اlumuur oo inaad ahlu kitaabka aad xaggooda ka arki doontaan iyo mushrikiinba baa ilaahay subxana wa tacala haddaad sabirtaan oo alla ka yaabtaan waxa weeyaan arrintaasa waxay tahay arrimaha fiican wuxuu ka warramay cabdillahi mascuud rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi baa wuxuu yidhi waxaan arkaa rasuulkii kaannii anduru ilaa rasuuli illahi sal alla alay slam yaxkii nebiyan min alambiyaa wuxuu ka sheekaynaya nebi ka mid ah ambiyadii darabahu qawmuhu faadmaw intay garaaceen bay dhiiggiisa daadiyeen wa huwa yamsaxu dama can wajhi wahuwa yaquulu allaahuma kfir liqawmii fainahum laa yaclamuun dhiigii bu iska tirtiray markaas wuxuu leeyahay ilaahu dadkayga u dambi dhaaf waxma garanta weeyaan waxba garan maayaan waa mawaaqifta uu ka warramaya cabdillahi mascuud xadiidkaasi waa xadiis saxiixa oo bukhaari muslim ay soo saareen suwar fara badan baad helaysaa oo nabiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dhibka ummadda kala kulmay sida cabdillahi bn mascuud saxeenka xadidka ku yimi maalintii yowma xunayn ayuu rasuulku salawaatu ullahi wasalaam haniimadii niman mu'alafat ulquluub oo la soo dhowaynayey ayuu xoolo badan siiyey uyayna ibnu xusn boqol buu siiyey aqra ibnu xaabis boqol geeluu siiyey niman ashraaftii carab madaxdiibaa xoolo badan buu siiyey mid baa wuxuu yidhi eh, allaan ku dhaartee haadihi laqismatun maa cudila fiiha ama maa qushida fiiha wajh ullah yani mid looga jeedo ilaahay wejigiisa maaha mid lagu cadaalad sameeyey maaha hadalkaas ku hadla markaase cabdullahi bin mascuud wuxuu yidhi allaan ku dhaartee rasuulkan arrintaa u sheegi doonaa markuu rasuulka arrinta uga warramay أو فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر وتصلي نفتي مارتي إلي دبا فوشان مارتي ولا فحمي وعدى در وذا باليدي مركاسو إلهي ونحرست نبي الله موسى انت إنك بدن بالا دبا وانا صبر مركا نفتي سو تصليينيا oo rabaa inuu markaa isku maaweeliyo dulqaato dhibka haysta iyo waxay kula hadlayaan oo waxaad arkaysaa xadiidka maalin maalmaha ka mid anas wuxuu leey khaadimka rasuulkaa annagoo socda oo rasuulku goweyn huwan yahay ayaa in reermiyii soo dhuftay caraabiyi xoog intuu soo dhuftay ayaa wuxuu ihi maradu waxay ahayd mara gaftineedu aad ba adag yihiinoo nin reermiyi xoog badana u ahaa halkaa qoorta luquntaa intaas ayay soo qabato markaa waxaa ku yaalay dhufashadu soo dhuftay calaamad bay samaysa markaasaa wuxuu ku yidhi mur lii min maali illaahi aladii cindak maalka ilaad hayso i amar halaysiiye de nimanka reer bugaadig waa iska mogtay badaawadu waa iska badwiyo qallayf iyo maarata ataa aadaabta wanagsan waa kale waa laga haysa qudhiisu xumaan ba inay kaheen intanay ka tahayba ma dhici karto faltafata ilay fadaxika intuu egay buu qoslay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu hala siiyo ha la siiyo hadda rasulka dhaawac buu geystay ma ujeeda sabir waa ku u sabraya rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh sabirku wuxuu gelayaa dariiqu waa dheer yahay marka dad badan ba waxay u haystaan oo goormay wax soo dhammaanayaanoo qolaha durbaan dawladnimo malaa loo tuma o sidii dawlad islaama kaabiga taallo oo dhalanayso war goormaa horta weliga dawad miyaa la wadaya goormaa baashi la gaari doona qaar baa si kala ujubaysa mogta war dacwaddani goormayso dham afjarmaysa oo goormayso dimayso oga go intaad dhimanayso intaad nooshayba waa la wadaya baashi way soconaysaaye wakti kuma dhammaate eh marka waxay u baahan tahay in lagu safar iyada qudheeda oo qofkuu dul qaato dariiqaa dheer ee soconaya ee geeridu u markaa intaad ka dhimanayso soconaya sabri bay doonaysaa oo allah subxaana wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay isagoo saxaabada looga sheekaynayo dhib haysta awgeed baa ka horrey ummadihii ka horrey waxay soo mareen taarikhdaa lagu xidhayaa oo taarikhdu cidaatun wa cibar baa ku sugan am xasibtum an tadkhuluu janna walamaa yaatikum maalu aladiina khalow min qablikum masathum alba'saau waaddaraa wazulziluu xataa yaquula alrasuulu waladiina aamanuu maca mataa nasru allah alaa ina nasra allahi qariib muxamoodaysaan oo malaysanaysaan inaad jannada iska gelaysaan iyadoo wixii dad soo mariyey dhibka dadkii idinka soo maray oo colaadaha lagu sameeyey xanuunada dhibaatada aan laydin soo marin ilaa yidhaahdeen goormaa nasriga ilahay maraya marka ibtilaaha noocaas ee la marinayo qofka muuminkaa dariiqaa dheer ee dacwaddu intaa laga shaqaynayo wuxuu u baahan yahay inaad dareento imtixaanku waa noocnooc mar waxa weeyaan nicamta iyo barwaaqada lagu ibtileeyo u baahan sabir mar waxaad ku ibtilaysan tahay ummad dhaga adag waxba fahmeen waxba qaadanayn diintii iyo dhibaato iyo xer iyo dil iyo dhibaato mar nabadgeliya barwaaqa iyo waxbaa lagu sii daynayaa wuxuu hi alxaqu mansuurun wamumtaxanu falaa tacjab fa haadihi sunnatu raxmaani marka xaqu xalaasuu leeyahay qofku marka ku sabro oo u adkaysto sida laga doonaya wey waxaa la rabaa inuu ku sabro calaa mukhaaladati اnnaasi bilxusna inuu ku dhex dadka markaa dadka ku dhex jirto oo dacwadii faafinayso arrintaasi sabir bay doonaysaa ila ummadda tan inaad saxdaad doonaysaa waad ku dhex jiraysaa dhibaataa kaaga imanaysa nin qallafsan baa kaa hor imanaya sheekh baa ardadiisa laga yaaba in qaarkood waxoogaa ku yar maarata waxaysan yihiin saaxiibadiisa ay dacwada isla wadeen baa laga yaaba markaa in la isqaniino waxyaa badan baa iska iman karaa dadku macsuuma ah waa bashar sabir bay rabtaa iyo adkaysi iyo in laysu dulqaato oo aan markaa dee qofku aanu yaasi ku dhicin ama iskaga dhex bixin ummadda waa kii rasuulku almuslim alladii yukhaalidu الnaasa wayasbir calى adaahum khayru min aladi laa yukhaaliطuhum walaa yasbiru calى adaahum oo muslimka ummadda ku dhex jira ee u sabraya dhibka kaga imanaya kaas ayaa wuxuu ka khayr badan yahay ka isagu maxaan ku aan mukhaaladaynayn ee aan u sabrayn markaa dhibka ku imanaya sifada kale ee ku xigta atawaaduc waxaa rabaa ninka daaciga ah in tawaaduc laga helo inuu isdhul dhigo tawaadc waxaa ka soo jeeda takaburka inuu iska ilaaliyo inuu madax taago ama cilmi mar ku bartay ama maaragtay ay ka muuqato waxoogaa dadka uu dheer yahay inuu markaa dadka iska weynaysiiyo ma aha oo dacwaddan iyo khayrka ninka daaciga ah inay ummadu jeclaato oo ay ku xidhnaato waxaa ku jira maslaxo badan oo kullamaa dadku ay ku jeclaadaan ninkii daaciga ahaadow waxaa imanaysa markaa in khayrkiina markaa hirgalo oo ummaddii ay kugu xidhnaato khayrkii markaa dhegtooda ku dhaco oo ay qaataan sidaa darteed waxaa loo baahan yahay asbaabaha ummaddu marka ay qofka ku jeclaanayn tawaaduca ka mid ah oo ummaddii kii faqiirkaha kii qanigaha kii ra'iiskaha kii maruus mid kasta waxaa la doonayaa in eh, si caadiya oo maaragtay aan eh, eh, qof walba mansabka uu leeyahay munaasabad ku habboon in lagula macaamilo ayaa la doonaya oo takaburka in layska ilaaliyo walaa tusacir khadaka linnaas walaa tamshi fi lardi maraxan waa ka alina subxana wa tacaala yacni dhabankaaga ha taagin oo dadka maaragtay wejigaa ka dadbin qofka kibrayaa saa yeela cumar bn khadaab radi allahu canhu intuu mimbarka u baxaybu wuxuu yidhi yaa ayuha annaas tawaadacuu fainii samictu rasuula اllahi sal lla alay slam yaquul man tawaadaca lilaahi rafacahu اllah waar dad yaw tawaaduca oo isdhuldhigo dadka ha iska kibrinina oo waxaad yeeshaan waxaa rasuulkaan ka maqlay isagoo leh yani waxaa weye qofkii ilaahay u tawaaduca alla subxaanahu wa tacaala wuu kor yeelaa oo ilaahay subxaana wa tacaala sharaf iyo qiima ayuu u yeelaa nabiyullaahi moxamed baynu kaga dayanaynaa tawaaduca iyo akhlaaqda wanaagsan salawaatu ullahi wasalaamu calayh ummadda khalqiga hoos jooga ee uu rasuulka u yahay waxay ahaayeen kanafkiisay harhsanayeen naxariista iyo maxaan ku dhahay tawaaduca qofna iskama weynaynin bal waxaad arkaysaa gaalkii dimiga ahaa ee khaatimka u ahaa rasuulka u shaqeeyey markuu maqlay inuu xanuunsanayo yuu u tego soo booqanaya rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh nin yahuudiya oo khaadima oo rasuulka u shaqeeyey oo la yidhi waa xanuunsanayaa ayuu rasuulku salawaatu ullahi wasalamu aleh qabtay markuu arkay inuu sakaraad yahay madaxiisuu fadhiistay markaasaa wuxuu ku yidhi asli war islaam oo diinta soo gal markaasuu marna rasuulku eegaa marna wuxuu eegaa aabbihii ilaahay baa wuxuuga yeedhsiiyey atic abalqaasim abalqaasim atic markaasuu ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu ana maxamada rasuullah markaasaa rasuulku salawat ullahi waslam aleh wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar allaha naar ka badbaadiyey allahaasaa mahad iskale oo ziyaaradii booqashadii waxay keentay addoon dhan inuu naarta ka badbaado waa booqasho tawaaduciisa uu soo booqday addoon dimi yahuudiga ahaa waataa ilaahay uu ka dhigay addoon muslima oo soo islaamay rasuulkaa lagaa dayanayaa waa la tawaaduca anas ibn malik wuxuu leeyahay in kaanat ilamatu min ahli madiina lata'khudu biyadi rasuuli lahi sal lla ly slam fatantaliqu biha xayu sha'at addoon reer madiinaa baa rasulka iska kaxaysanaysay gacanta iska qabsanaysay macnaa waxaa loo jeedaa way u yeedhaysaa markaas wax kala hadlaysa halkaa iska raacay odhan maayo addoon ya iga tage waa u tawaaducaya rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh xataa waxaad arkaysaa rasuulka tawaaduciisa waxaa ka mid a ah anas suu ka sheekeeyey oo khaadimkiisa ahaa carruurta yarar buu u tawaaducayaa oo la kaftamaya oo ninkii la odhan jiray ilmihii yaraa ah, abu cumayr ee anasay walaal ahaayeen oo shimbir yaroo uu ka ciyaari jiray baa ka dhintay baayoo nuqayr la odhan jiray shimbir yar buu ahaa markaasuu rasuulku intuu inu yihi yaa abaa cumayr maa facala nuqayr bal ka warran maxaa nuqayr muxuu sameeyey shimbirkii yaraa hayuu ku dambeeyey waa ilmo yaroo markaa shimbirkii dee ka murugaysan buu xoogaa u tasliyanaya rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi isagoo baabka tawaaduca ka hadlaya ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yafkar axadu calaa axad walaa yabqi axadu calaa axad yacni ilaahay wuxuu ii waxyooday inaan tawaaduco ilaa aan qofna qof u faanin oo qofna qof ku xadgudbin waa axaadiidta inu baahnay soomali haddaynu nahay inaynu si fiican madaxa ugu qaadanno oo kibirka iyo isufaanka iyo anaa bani fulaanah anaa caynkan ah qolebel waa caynkaas sheekooyinka khuraafaadka noocaasa waa waxyaabaa u baahan in aynu ka dagaalanno oo ummaddu ay ka xorowdo oo dadku waa mid keliya in laysu faano oo qolo qolo isu u kibirto oo maaragtay u santaagto wax sax maaha rasuulku waa ka digaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh sifaadka ee daaciga laga doonaya waxaa ka mid ah alcafwu waasafx cafwigu waa min lawaasimi sabr sabirka waxaa ka laazimaya dhaafid waxa la yidhaahdo ama wuxuu kaloo noqon karaa min muqtadayaati اlxilm dulqaadka waxaa ka imanaya dhaafiddaa ka mid ah oo dhaafidda waxaa la yihahdaa qofku ciduu awoodu leeyahay inuu dhib u geysto oo isaga markaa wax kaga maqan yihiin inuu iska dhaafo oo cid kastoo aad xaq ku leedahay oo aad xaqaa u dayso ood faraaga qaado cafi baa la yidhahdaa cafi marka alcafi safxiga cafigana waxay yidhaahdaan waxoogaa way kala yala xeerdheer yihiinoo asafu ablaq min alcafwi bay yidhahdaan oo aa dhici karta mar qaarkood inuu cafiyo laakiin safxigu weli dhiban yahay safiguse waxaa weeye dhammaystiran inuu waxaan qofkan cafiyey oo dhaafay oo waxaan niyo aanu ku haynoo daraac damba aana jirin saas darteed baa allah subxaanau wa tacaala wuxuu amra qofkii daacigaha iyo qofka diinta ka shaqaynayaba dhaafid iyo cafwi walaman sabra wakafar ina dalika la min cazmi umuur qofka sabra ee dhaafa waxaa weeye umuuraha la goosta ayay ka mid tahay taas wاlkaadimiina alghayr wاlcaafiina can الnaas wallahu yuxib اlmuxsiniin oo rasuulku salawaatu ullahi wasalamu aleyh wuxuu tilmaamay qofku markuu dhaafo dadka muslimka had iyo goor waxaa dhex maraya oo weliba ninka daacigaa waa intaa waa wax dhiba waayi maayo waayo bashar badan buu la kulmaya khalqi badan baa ku imanaya waxaa markaa loo baahan yahay inuu in cafiga badiyo oo laabta aan waxba ku qaadin ee uu niyadiis mar kastaba ay ahaato ciddii wax ku geysatay o dhan ba cafiga isaga dhaafo sidaa darteed ba rasulku u ma allahu cabda bicafwin ilaa cizan oo dayntaa qofku uu daayo waxaa weeye ilaahay subxaana wa taala cizi sharaf ku siinaya kor waa lagu kor yeelaya soomaalidu laakiin qaamuuskooda cafwi kuma jiro oo qofkay wax ku leeyihiin warma urkooda baa lagu dili jiray miyaad ka baqaysa ninka kale shantaas nimaanan kaa celmi mahmahyadooda shantaas nimaanan kaa dhicin waxaa weeye cidna ka waba wax iskama celiyaan marka qaamuuskoodu waa dagaal iyo iska dhicin wax iska caabin bay ku jiraan laakiin cafwi waxa la iyo kuwa kale oo qaraabadiisa waay leeyihiin bal fulnimay satay xoolihiis buu ka tegaya bal xaggee lagu dili jiray xaggee lagu gumaysan jiray mawrkooda waxbay maanta o dhan kitaab baa loola qabaya caynkaas khuraafaadka ummadda tan dhaqankeenu waa dhaqan adag oo u baahan in la saxo oo la tasiixiyo oo loo soo dabaalo akhlaaqda iyo aadaabta wanaagsan rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi cafiguu sameeye baa inaga filan daa'if markuu tegay say gaalo u dhibtay isaguna waa ducaynay allaahuma hdi qawmii fa inahum laa yaclamuun ayuu lahaa oo maalintii uu guulaystay nimankii qurayshi la odhan jiray ee dhibkii la ogayd rasuulka u geystay ee barakiciye ka kaxeeyey maka ka caydhiyey ee meel kasta gaadaystay dhibkoo dhan geystay ee dagaal ku qaaday si walba ula dagaalamay maalintii isagoo muntasiroo guulaystay uu qabsaday maka ee uu soo shiriyey maxay ga filaysaa maxay ga filaysaa waa ay yidhaahdeen dee akhun kariim min akhin kariim idhabuu fa antum mutlaqa iska taga waa siidaya rasuulku kaasi cafwi la yidhahdaa madaxa cafwi bixisaa rasuulkaa salawatu ullahi wasalam aley qaa'id ku ahaa marka waxaa weeyaan mawaaqiftaasoo dhan waxayna siinayaan qofka mu'minka ah ee daaciga ahi inuu had iyo goor ku talagalo waxa la dhaafidda iyo safxiga iyo cafiga inuu ku talagalo si maxaan ku dacwadiisii ay u barakowdo u hirgasho waxaa ka mid ah sifaadka muhimka ah inuu yahay qof xakiim ah daacigu xikma inuu isticmaalo oo xikmadu waxaa weeyaan waa rukni min arkaani dacwa ay noqonaysa oo xikmada waxaa la yidhahdaa waa qofku inuu asiibo waxa wanaagsan ficilka iyo qowlka fiican inuu asiibo ama shayga inuu dhigo meeshiisii umuurtoo la idqaani wadcu kulli shayin fii mawdicihi la dhiga ayaa xikma la yidhaahdaa oo wuxuu yidhaha ibnuqayim kitaabkiisa madaru saalikiin ficlu maa yembagii cala alwajhi aladii yembagii fi lwaqti aladii yembagii kaasaa xikmaa buuhi yacni ficilka in la sameeyo wejkii sharciga in loo sameeyo lana sameeyo horta wixii haboonaa in la sameeyo siduu siduu ahaa loo rabayna loo sameeyo waktiga ku habboonad la sameeyo taasa xikmad la yidhaha bui marka xikmaddu waa rukni min arkaani dacwa udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikma buu ilahi yidhi subxana wataala xikma ugu yeer dadka oo xikmadu waxaa le waa khuluq akhlaaq wanaagsan oo qofka ilaahay siiyo khayr badan oo weyn la siiye sida ilahayba qur-aankiisa ku leeyahay yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikma faqad uutiya khayra kaiira qofka xikmad la siiyo khayr fara badan baa ilahi subxana wa taala siiy oo ninka daaciga ah markuu xikmaduna waxay ku imanaysaa cilmiga iyo diintoo la barto diinta barashadeeda iyo hadyiga rasuulka iyo sida diinta loo waday rasuulku siiradii iyo noloshiisii iyo noloshiisi o dhan la daraaseeyo iyo tajaarubta uu qofku ku soo jiray arrintaasa waxay dhaxal siinaysaa alxikma cilmigayna ku timaada xikmadu qof jaahil xikma kusoo dugi mayso mar haddaanu diintii garanaynin xikmad laga sugi maayo marka waxa weeyaan qofkaa daaciga ahi markaa waddadii xikmada qaatay wuxuu noqonaysaa markaa inuu ilaaliyo dadka loo yeedhayo duruufooda iyo xaaladahooda wax badan buu markaa qiimaynaya mawaaqifta rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh ee xikmada uu muujiyey waxaa ka mid a ah ninkii caraabiga ahaa ee rasuulku salawaat ullahi wasalaamu calayhi maalin maalmaha ka mid ah iyagoo safaroo jihaad ka yimi ayaa meel xidh abay yimaadeen oo dhir waaweyn oo qodaxal ay ku taallo halkaasaa rasuulku salawaatu ullahi wasalam geed buu harhsaday seeftiisina halkaasuu suday markaasaa nin baa intuu u yimi gaaloo soo dusay oo ciidan ka soo dhex baxay ayuu seefti intula soo degay oo galka ka saaray man yamnacuka minii yee kaa reebaya buuri waa u toos markaa seefta mugti rasuulku waaba hurda markaa u kac wey markaasaa rasuulku wuxu uhi allah oo rasuulku salawatu llahi was geesinimo dee marka geesinimo laga hadlayo isagaa kow ah deeq marka laga hadlayo isagaa kow ah wa innaka la calaa khuluqin cadiim marka waxa weeyaan markaasuu mar malaad ku celiyey allah baa iyaga kace markaas seefta ka dhacda markaasaa rasuulku seeftii qaatay adiga iyaga ka celinaya buuri markaa iska bashbashleeyey kun khayr aakhirin waa nin wanagsan oo qabsuun bal badbaadi bay noqotay waa rasuulku waa xakiim wuxuu qofkan markaa dilistiisu maxay soo korinaysaa waxbuu arkay daris buu arkay seeftii buu qaato ilahba ilahay baa ka riday ninkan ilaah bari durtaba rasuulku inuu ilaah leeyahay ilaah ku baaqiya inuu saxan yahay oo ilaah adduunkan maamule u yahay garanaya darsi baa ku duxay xikmaddu marka waxay tahay ha la badbaadiyey bal hadda jaanis ha la siiyo oo la iska tagbuufi ninka waa soo islaamay oo diintu soo galay xikmadiisa kamid ah rasulka salawatu ullahi wasalaamu alayh waxaa ka mid ahaa sumaamata ibnu uhaar ninkii reer bani xaniife ee ee garaadka reerka waa reer buu madax u ahaa markaasaa lasoo qabtay markii lasoo qabtay rasuulku masaajidka kaabadiisu ku xidhay halkaasu ku xidhay xikmad baa ku jirto waxaa la rabaa ninkan waa bandhig baa meesha ka jir balsalaada la tukanaya iyo cibaadadan iyo rasuulka iyo sida maala dadka wax ugu sheegaya iyo waxaa la siinaya duruus inuu qaato xadhiggana xadhig caadiya maaha cunadana waa la siinaya waa la hagaajinaya lakiin halkaas ku xidhay waa waa nin qafaala rasuulku waa u yimaadaa maa maadaa cindaka yaa humaama war humaama maxaad haysaa markaasu wuxuu idhaahdaa cindii khayru ya muxamed in taqtulnii taqtul daa damin wain tuncim tuncim daa calaa shaakirin wain kunta turiidu maalan fasal minhu maa shita hadalahaas ku yimid wuxuu yidhi haddii aad haddaad dishana nindhihii qaba ayaa dishay nindhihii qaba macnaha laba macna ku fasirano in loo jeedo nin wax dilay oo dee dhiig qaba oo dhiig lagu leeyahay baa dishado dee waxun maaha ama nin tol lahoo loo aaro oo ragu aaraan baa dishay oo haddaad dishay dee kolley idinka qudhinaa laydin fakir maa cidun baa idinka cid maa waa lagu soo maqan yahay labada way culamadu ka sheegaan haddaad eh, ii nimcayso isii daysana nim hadnaqah oo reer baan oday ka ahaye macanaa dee loogo oo waxbixiyo oo abaal gudaan ahay soo maart saasuu hadlay haddaad xoolo doonaysana wax sheego gacantaan taagayna wama bixinayna waa iskeetika rasul maalin labaad kusoo kusoo laabtay war maxaad haysaa maa cindaka yaa umaama intiibu ku socodiyey maalin labaadka darsigana oo ku socdaa isnagoo intaa waxu eeganaya masaajidka cibaadada iyo si wa socdaan maalin saddexaadii maadaa cindaka yaa umaama intaan kuu sheegay baan hayaa buudi sii daayay bu rasuulku umaama sii daaya sii daaya maxay daaranta ninkani saddex maalmood casharuu qaatay wax badan buu arkay indhihiisa u macallin ah waa nin weyn oo caaqil ah oo nimankan carabtuna niman faha badan bay ahaayeen iyaa ninkani guda fara ka qaada ninkuna isagoo xidhan dee ceeb bay ku ahayd iyo iyo dhaqankii carbeed in markaa si yar isu dhiibo oo maarata waa laga tanactanacsiyedo waxaa weeye baqasho isagoo xidhan buu ogolaaday waaba tego markuu meel yaroo kayn halkanoo geed dhirtimireed ah intu kusoo qubaystay buu soo laabtay uhi ashhadu an laa ilaha illa اllah وashhadu an maxamad rasul diinta usoo gala waa ficil xikma ah oo rasuulku isticmaalay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa ka mida ninkii caraabiga ahaa ee masaajidka intu soo galay masaajid ku kaajay oo saxaabada ku qayliyeen laa tusrimuu waana ka goynow kaaja oo maxaan ku dhahdaa biyo ku shuba oo markii damban uu yooriyo halkani waa masaajid arrintaas uma subato dikriga ilahay diin baa lagu ya waxaa axaadiista qaarkood ay tilmaaya waa ninkii yidhi allaahuma arxamnii wa muxamada walaa tarxam macaana axada anuu cid kaloo inaxday ma arg buui markaasa wui rasulka qad taxajarta waasican shay waasic oo de naxariista ilaahay ah, baad soo yaraysa soo cedhida waxaa weeye marka waa nooc xikmadda u isticmaalay rasuulku salawatu ullahi wasalam waxaa ka mid a ah mawaaqifta ninkii dhallinyarta ahaa nin dhallinyaro oo shaab ah sida xadiidka imam axmed muslimka kusoo saray waa xadis saxiixa ayaa wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow anigu waxaan doonayaa inaad ii ogolaato zinada zinada inaad ii fasaxdaan rabaa markaasuu kama cadhoon wax dhibaato ma sayn saxaabada qaylqayliya oo kaajo soo dhow wiiloo dhegtu u saaray wuxuu yidhi hooyada ma la jeceshahay in laga zinaysto kusi maya gabadhaada ma la jeceshahay maya eh, maxaan ku ray walaashaa ma la jeceshahay mada markuu yidhaahdo maya mid walbana dee dadkuna bulshaduna iyana hooyooyinkood lama jecla in laga zinaysto gabdhahooda in laga zinaysto lama jecla walaalahood in laga zinaysto lama jecla dadkuna intaa hay soo geliyaan dee taad qabataba cid bay hooyo u tahay ama walaal u tahay ama gabadh u tahay si xikmad lagula hadlay rasuul markaasuu rasuul gacanta saaray allahuma akfir danba wa طahir qalbah wa xasin farja ilaahay cudurkii buktadii waaba ka kaxiyey qalbigiisa wixii o dhan markaa ilahi waa ka saaray subxana wa taala waa waa waa nooc xikmadda rasuul ka mida salawatu ullahi wasalaamu calayh rasuulku xikamta dacwadda markuu ka hadlayo oo uu wado siyaab badan buu u samayn jiray oo in maxaan ku dhaha xilliyada wax sheega xitaa ku dhigtu xikmaddu way soo gelaysaa oo qaabkaad wax u sheegayso maaragtay waktiga firaaqada ummaddu ay firaaqada haysato oo dhegtoodu furan tahay oo ay ku dhegaysanayaan waa wakti aan la lumin karin oo xadiidkii cabdillahi bn mascuud kaana الnabiyu sala اllahu alay wasalam yatakhawaluna fi اlmawcida fi اayaami karaahata saamata alayna yani wuu noo wakti waktiyen jiray wati wati waktiya gaargaara ayuu noo isagoo nooga baqaya inaan daallo ayuu xilli xilli noo samayn jiray rasulku salawat ullahi waslamu alayh markaasuu siyaasadda noocaasa wuu طabaqay cabdillahi bn mascuud markaasaa wuxuu yidhi nin baa ku yidhi maalin kastoo khamiisa dawaanisaaye waxaan jeclaan lahayn aba cabdiraxmaanow inaad maalin kasta wax noo sheegto innahu yamnacunii min dalik annii akrahu an umil lakum وإنii أتkhawlكم بالmawcida kama kana النبي صل ل sl yتkhawluna مakhaafaةa سأmة عalayh xikamta rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ee uu isticmaali jiray oo la raba ninka daaciga inuu fahmo ama aynu odhan karo min muqtadayaati اlxikma fi dacwati ilى اllah waxyaabahay keenaysa xikmaddu marka dacwadda majaalkeeda laga halayo laga hadlayo waxaa ka mid ah muraacaatu الtadaruji fi الdacwa ilى اllah wa tartiibu اlأwlawiyaat in la ilaaliyo tadarujka iyo tartiibinta iyo awraaqdaada inaad kala hormarmariso maxaad hadda ka hadlaysaa maxaad dib u dhigaysaa maxaa hadda bila in laga hadlo maxaa beri laga hadli doonaa oo arrintaasi marka laga hadlayo tadarujku qofka loo yeedhiyo min alashal ila alascab in loo raro waa waa usluub ka mid a ah tadarujka shay fudud in lagu bilaabo oo markaa tartiib tartiib loo geliyo diinta waa ka mid oo tadarujku oo maaragtay la tartiibiyo wax oo aan markay lagu soo boodin aan meel aan la gaadhin oan habboonayn lagu bilaabin waa sunna kawniya waana sunna sharciya oo allah subxaana wa tacala markuu samaawaad iyo dhul lix maalmood ku abuuray taasuu isagoo odhan kara kun oo dabeetan ahaan karo waa nooc tadarujka iyo ukaadsiga iyo tartiibinta khalqiga la barayo oo waxaa la rabaa in la kala hormarmariyo masaa'ilka oo tawxiidkii caqiida xoogga la saaro sidaas rasuulku salawat ullahi waslm ku bilaabay sidaas markaa diintoodu u sacanto haddana markii dambe dee salaaddii soo degtay oo zakadii soo degtay oo waxbaa lagu dul dhisay marka ummaddani waa islaam de hadda loo odhanmaya eh, lakin waxa way haddana mar kasta eh, waxay leedahay awaliyaadka horumarinteeda wixii la hormariyey way leedahay mar kastaba oo eh, ninka dhakhtarka ahi haddii qofkani xanuunsanayo oo cudurro fara badan qabo cudurba cuduruu ka daran yahay la daweynaya marka laga hadlay moogtahay tartiibaadka iyo wax kala horumarinta qof tawxiid ka qaldan yahay dee maxaa weeye kala aadi mayso wax kale horta bal tawxiidkiisaad saxaysa qof maxaan ku dhahdaa hadda qof dee daroogadii qof sigaar cabbaya waan salaad tukanaynin markaad la khitaabayso maxaad odhan ma sigaarka iska daawaad odhan mise maxaad odhanaysaa mise salaadda tukaad odhan salaaddana ma tukado salaaddana tukan waa jariimo sigaar la cabbaana waa jariimo xagaad ka bilaabi war niyow sigaarka iska dameed odhan mise waxaad odhanaysaa war midba midku qasasiyaa lagu bilaabaya ninka caaqilkiisaasuu sheegaya waa garanaya wuu leey cudurkan waa dilaa waa kansar waa kugu socdaa waa in hadday farta ku jirto farta hala jaro ilaa haddii kale waxay gaadhaysaa waxaa weeye bawada rugay gaahaysa lobtaa go-ayse faryaad uu joogay faryad hala jaro marka mawduucaasi waa mawduuc muhim ah adilo fara badanna waa leeyahay oo caaisha radi allahu canhu waxay tidhi xadiidka imaam bukhaari soo saaray wixii u horreeyey qur-aanka soo degay waxay ahaan suuradaha yaryare mufasalka la yidhaahdo oo jannada iyo naarta ka hadlaya ilaa marka dadka ay diintii garteen nazla alxalaalu wاlxaraam markaasa xaali xaala soo degta walow nazla awala shay laa tashrabu اlkhamr haddii marka hore la soo dejin laha khamriha cabina laqaaluu laa nadacu اlkhamra abada walow nazla laa taznuu haddii la soo degi lahaa zinaysanina laqaaluu laa nadacu الzina abada marka tartiibtaasi iyo awlawiyaadka waxaa la kala hormarmarinayaa waxaa weeye waa nooc xikmada ka mid ah oo eh, ninkii la ohan jiray ibn oo abdiaiiz cabdimalik eh, ibn cumar eh, bin cabdicasiiz ayaa wuxuu usoo galay cumar bin cabdiaiiz oo dee aabbihii ah oo markii qolyihii ka horreeyeyna waxoogaa waxyaaba fara badan oo xagga maamulka akhtaa ay ka jirtay markaasuu wiilkiiba wuxuu salugay aabbihii inaanu weli mar hadduu ri'aasadii qabtay aanu dunida isku wax badan oo weli sidii ah waan saxmin baa u muuqday markaasuu leeya maxaa aaba dhacay oo eh, saas yeesa markaasu wuxuu idhi ina allaha dama alkhamra maratayn waxaramaha fi aalia ilaahay khamriga laba jeer ayuu ceebeeyey mar saddexaadkii buu xarimay wainii akhsha an axmila annaasa cala alxaqi maratan waaxida fayatrukuu maratan waaxida dadka markay aan xaqa ku wada xambaaro oo wax kasta oo wax badan baa qaldan haddaan maanta idhahdo waxaasoo dhan daadiyo waxaan ka baqayaa inay intay diinta markale ka wada tagaan fatakunu fitnatan wa fasaadan kabiir yani ay noqoto markaa waxa wey marka waa waa nooc xikmadda ka mid ah ee wax kusoo boodku sax maaha wax kasta in la tartiibiyo wax fara badan marka majaalka dacwadda laga hadlayo iyo wax sheega waa muhim waxaa ka mid ah majaalka xikmaddu ay keenayso mukhaaطabaة الnaasi calىa qadri اlfahm dadka in lagula hadlo yani intay fahmi karayaan oo aqaafadooda kala duwan qofku intuu musawiisu yahay in dadka lagula khitaabo arrintaasi waa muhim waayo dadka afhaamtoodu way kala duwan tahay maaragtay cilmigoodu waa kala duwan yahay waxaa la rabaa in markaa ee taaqudheeda la ilaaliyo oo imaam albukhaari wuxuu baabaystay baabu man khasa bilcilmi qowman duuna qowmin karaahiyata laa yafhamuun yani ninkii ku khaas yeelay cilmigii qolo ku gooni yeelay isagoo ka baqaya in markaa qoladaa laga tegay ay fahmi weydo waxa uu u baabaystay cali bn abi aalib waa kiilaa nnaasa bima yacrifuun atuxibuuna an yukadaba allahu warasuuluh yani dadka waa uga waxay garanayaan yani miyaa jeceshiin ilaahay subxana wa tacala rasulkiisa in la beeniyo cabdillahi bin mascuud baa isna caynkaa laha khatar baa ka iman karta qofku dadku waxaan fahmayn dad uga sheekayso oo meel sare aad fuusho oo aad maaragtay qadaayad aanay fahmi karin maanta ad ku wareeriso waxaa laga yaaba dadku markaa inay ku fidnoobaan maa anta muxadiثan qawma bxadiiثa laa tablugu cuquuluhum ilaa kaana libacdin fitna haddaad dadka uga sheekayso xadiid iyo war aanay gaadhin waxaa laga yaaba markaa dadkaasi cuquushooda aanay fahmin inay ku fidnoobaan ilaa aimada qaarkood imaam axmed oo kale iyo axaadiida daahirkoodu ay muujinayso khuruuj cala aima inay tahay uu tilmaamay inaan meelaha qaarkood dadka loo sheegi karinna loo baahan yahay in maaragtay la yaar hakiyo oo wakiilha abu hureyra qudhiisu haddii aan axaadiista qaarkii labadaa jiraaba cilmigu ka buuxaado mid haddaan furo laqutica albalcuum dhuunta la isgoynaya buuti haddaan meelaha qaarkood taataabto marka waa shay jiro oo markaa dee u baahan in dadkani waxay fahmi karaan oo aanay ku fidnoobin in lagala hadlo masaa'ilka marka laga hadlayo ilaa ay qaarkood eh, eh, xudayfa oo kale uu ku inkiray anas ibnu maalik markuu uga sheekeeyey eh, xajaaj ibnu yuusuf athaqafi oo laayaanah ummaddii kumaaday ayuu xadiidan curani inuu sheegay markaasuu meel xumaad ka dhacday buuhi wax xun baad samaysay buuhi maantuu daliil u helay nimankii nimankii geela intay dhaceen geelii rasuulka iyo zakada ahay dhaceen markii dambe intaa islaaf loo gooyey oo indhaha laga tuuray oo la balanbeliyey siday dee u galeen dadkii ay laayeen ayuu markuu xadiidkaa u sheegay ayuu looma bahan inaad u sheegto buuri xikmadna maaha inaad u sheegto sababtoo ah waxaa weye janswell kana igu dayle ba odhanaya awna waalaynaya dadka waxaa ka mid ah eh, xikmaddu waxyaaba ay keensanayso muraacaatu اlmasaalix wاlmafaasid oo loo baahan yahay qofka daaciga ahi diintan waxaa loo soo dejiyey maslaxada bani aadamka ee khalqiga in lagu ilaaliyo waxaa rabaa markaa in waxaan aad sheegayso iyo mawduuca marka aad ka hadlayso inaad ka fiirsato maxaa ka ratimi karo maslaxa mararka qaarkood ma dhici kartaa maslaxada mafsado ka weyn ka timaado isweydiiso waayo diintu sideeda waxay ku salaysan tahay taxqiiqu lmasaalixi wa takmiiluha wa tactiilu lmafaasid wa taqliiluha yani masaalix in la xaqiijiyo oo la dhammaystiro ama wixii mafaasidana ama laga saaro meesha ama la khafiifiyo sidaa darteed waxa weeyaan maslaxadu hadday raajix tahay iyadaa lagu soconayaa waayo khayrkal sheegistiisa iyo diinta faafinteedu maslaxa ayay tahay waa sidaa rusushana loo soo diray laakiin way dhici karta mararka qaarkood mafsadadu inay maslaxada ka raajix noqoto markaasaa waxaa la hormarinayaa mafsadadii oo waa laga tegayaa wixii maslaxada qaban lahaa taana waxaa usuusheedu noqonaysaa bay yidhaahdeen manhiyaadka iyo ma'muuraadka waxaa ihtimaam weyn la saaray xagga manhiyaadka oo sida qowlka jumhuur ay qabaan oo maalan rasuulku wuxuu yidhi maa nahaytukum canhu faاjtanibuuh wamaa amartukum bihi fafcaluu minhu ma staطactum waxaan idinka reebay ka taga wixii aan idin amrayna wixii aad ka kari kartaan kala imaada nahyiga isaga waa la xili baabkiisa saas darteed ba waxay leeyihiin haddii markaa halkan shay ay kulmaan maslaxa iyo mafsado mafsadaduna ay xoog badan tahay waxa wey iyadaasa halkaasaa la joojinayaa oo mafsadada awgeed baa looga tegaya hawshaas oo waxaa u daliila maalan xadiidkii caaisha rasuulku ku lahaa lowlaa ana qawmaki xadiidu cahdin bikufrin lanaqadtu lkacbata intaan burburiyo waxaan u celin lahaa calaa qawacid ibraahim oo marka albaab laga soo galo iyo albaab laga baxo ayaan ka dhigi lahaa oo meesha marka waxaa yaalla maslaxa iyo mafsada iska hor yimiyo maslaxada meesha taale waxa wey de in la dumiyo oo la dhiso oo qaabkaa sunihii ibraahim la waafajiyo waa maslaxo waa sidaa la rabo maxaase meesha yaalla waxaa laga baqayaa in dadkan diinta soo galay inay yidhahdaan maanta u daraa oo kacbadii dumiyey waa mafsado marka mafsadadaas markay muuqatay oo dadkani diinta inay ka baxaan oo mafsado ah taasaa markaa la sugad oo mafsadadaasa meesha laga saaraya la riixaya marka la taaban maayo maslaxada igu kaadi duminta igu kaadi tatabashada ka daa sideed ahaato waxaa laga deliishanayaa rasuulku markuu salawaatu ullahi wasalaamu aleyh nimanka munaafiqiinta ahaa uu yidhi sumcadda islaamkaa la ilaalinaya oo iska daa'iyey dilkoodii lianlaa yataxadda annaas anna muxamedan yaqtulu asxaabah siaan dadku u sheekaysan oo nin moxamed wuxuu laayaa dadkiisuu laayaa sumcaddaas xun baa baxaysa hadhow dadku diinta soo geli maayaan mar hadday inoo joogaan islamka utirsan yihin falaa laga qaado oo waxaa laga deliishanayaa aayadda walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni اllahi fayasubu اllaha cadwan bigayri cilm oo dacayda ee asnaamtaa la caado waxaa ka ratimaysa kuwii markaa caabudayeyna inay ilaahay caayaan marka waa la daynaya wuxu ibnu kaiir wa min hada alqabiil oo macnaha maslaxada in laga tago limafsadatin arjax waxaa ku yimi xadiidka malcuunu man saba waalidayh qaaluu ya rasuula allah wakayfa yasubu rajulu waalidayhi qaala yasubu aba rajul fayasubu abaahu wayasubu umma oo shawkaani markuu aayaddaa macnaynayaan soo maray wuxuu leeyay ninka daaciga ah ee xaqa ku yeedhaya ee xumaha reebaya hadduu ka cabsado in xaqan uu dadka farayo iyo xumahan uu ka reebayo in wax ka weyni ka dhashaan oo xumaani markaa wuu ka jogsanayaa buui kaana tarku awlaa bal kaana waajiban calayh mar haddii mufsada ka weyne ka ratimayso waxaa waajiba inuu ka tago waxaasoo dhan waxay soo gelaysaa xikmada ee la doonaya ee usuusha shareecadana ku salaysan xikmadduna ay keenayso ayaa laga qaadanaya ilaa uu leeyahay ibnu taymiya raxmat ullahi calayh kitaabka fataawadiisa mujalka labiy labaatanaad safxad afar boqol iyo toddoba wuxuu leeyahay waxyaabaha mustaxabka ah sida basmalada oo hoos loo dhigo qur-aanka maarata qira'aadka jahriga ah waxaa weeye way iska bannaan tahay wuui lita'liif alquluub boqolyihii shaaficiyada markaa dee lahaa kor ha loo qaado in lagu soo dhoweeyo iyo quluubta iyo midnimada lagu ilaaliyo waxaa weeye in kor loo qaado wax dhibaata'a ma leh wuxuuna deliishanaya u leeyahy waa tagyiir xadiidkii buu deliishanaya kamaa taraka الnabiyu sal اله alay slam tagyiira binaaءi اlbeyt wuxu uhi wayustaxabu lirajuli an yaqsida ilى ta'liifi اlquluubi bitarki hadi اlmustaxabaat liأna maslaxaة التa'liif fi اdiini acdamu min maslaxati ficli mil hada dadka soo dhowayntiisa iyo muslimiinta isku duubnideeda ila qaar baaba u arkaya munkar weyn waana waxaan garanay dhowr iyo tobaatanka masaajid magaalaaan joogi jiray nin masri ah jumcina tujiyey markaasuu bisinkii siraysta markii jumcihii laga baxay ee waa iska kaco salaaddii qiima salaaddii burtay faatixadii lama dhamaystirin ah, qad qaamat saa lama kacay saadii akhi lgutuwaadki halka iska fadhiya carabka gub joog baan kaha marka waa arrin khatara waxay u baahanaysa marka qaabka markaa fiqigaasi waxay soo gelaysaa markaa baabkaas bay gelaysaa sheekhu wuxuu leeyahay eh, waxaa ka weyn markaa sunnaha la muujinayo in lagu ilaaliyo maslaxadaa la ilaaliyo ta'liifka iyo isku duubnida ummadda sida rasuulkuba uga tegey taqyiir اbinaa eh, binihi inuu bedelo isagoo kusoo dhoweynaya markaa inaan ummaddu dhibi ka iman sida dhacday cabdillahi mascuud qudhiisu eh, waa ku daba tukaday cuثmaan ibn cafaan mina markii uu isagoo imaama cuثmaan ibn cafaan uu salaadii ku dhammaystiray xajkii oo markaa uu ka murugooday eh, cabdillahi mascuud oo rasuul baan ku daba tukaday laba ragcadood halka kan abubakr baan ku daba tukaday laba ragcadood halka kan cumar baan ku daba tukaday laba ragcadood halka kan maantana afar falayta xadii min arbacin ragcataani mutaqabalataan yani laba ragcadoodlo maan haya laba ragcadood ilaha iga aqbalo markaasaa oo haddaad maadmilaaga ku tukatid maxaadan kugu xaaqsanaya alkhilaafu shar buri alkhilaafu shar odduu halkaa u baxo koox mascuudiyiin laga soo baxaysa de intay raacaan arxag aynooga saara diintii la khilaafiye kala jab baa imanaysa marka waxa weeyaan eh, waxay ka mid tahay xikamta eh, masaailka sharciga ah ee la rabo in la ilaaliyo oo masaa'ilku aad u fara noocaasa waxaad mooddaa waktigu waa isgurayaa waxaan rajaynayaa in allahu tacaala inaha inaan iskaga soo gaabinno nas'al allah subxaana wa tacaala an yajcalana min aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk